qaadannay an walan wa idan midaan nooga dhimana waa keey wa amaa fa xarfu masderin waa masder xarafkiisaoo meeshay gasho masdera laga dhalaaliyaa wa nasbin waana kordhig xarafkiis oo ficilka mudaaric oo ay gasho keydu waa nasbidaa wa yushtaradu waxaana loo shardiyaa fi nasbi kordhigid bihaa key wax lagu nasbiyo an tataqadamahaa keyda inay ka hormarto laamu tacliili laan oo cilayn faa'iidaynayda lafdan dhawaaqa waa inay uga hormarto ow taqdiiran ama taqdiir isagaa soo wada taqdiiranta isagaa soo wada wa amaa key fa xarfu masderin masder xarafkiis weeye wa nasbin wa xarfun nasbin waa nasbo xarafkeed wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa fi nasbi kordhigid bihaa key wax lagu kordhigo an tataqadamaha inay ka marto laamu tacliili lafdan xagga dhawaaqa wadaalika mihaalkii naxwi qowlihi tacaalaa likay laa ta'sow aw tataqadamaha ay ka hor marto haadihi laamu taqdiiran naxwu qowlihi tacaalaa kay laa yakuuna duulatan marka kayda laba macnay tustaa kow waa masder xarafkiisa oo ficilka ay gasho masdera laga dhalaaliyaa macnaha labaadna ficilka mudaaric way nasbida oo ay gasho laakiin kaydu markay ficilka mudaaric nasbinaydo laba shardiya loo shardiyaa shardiga koowaad wuxuu yahay waxaan idha hal shardiya loo sheeg laba shardi maaha hal shardiya loo shardiyaa shardigaasuna wuxuu yahay waa in laamu ka horaydo laydha laamu tacliil oo cillo faa'iidaynayda laamtaasoo lagu dhawaaqayo ama lagu dhawaaqi maayo meeshaa lagu qadara laamtaas ama waa lagu dhawaaqa lafdan waaba lagu dhawaaqa ama lagu dhawaaqi maayo laakiin meeshaa loo niyeysanaah waa lagu qadaraa ayadoo laamti lagu dhawaaqaa likay laa ta'sow oo kale weeye aayadaas likay laa tasow likay laa tasow allaamu xarfu jarin wa tacliilin mabnin cala kasri laa maxal la min axraab laamtaan waxa ka dambeeyana way jaree masderka lasoo dhalaalinaa oo keydaasu sababta u noqotay masderkaasay jare isimkii ay jari laheyd waa masderka lasoo dhalaalina ayadu waa xaraf jaar laamtu waxay kaloo faa'iideyna waxa lahaa tacliil oo hadal ka horeeya sababka uu ku imaanaya aa loo sheega hadal xukunka ka horeeya cilladiisii ku marka waa xarفu jarin wa tacliili mabniin calى اkasri laa maxala lahu min اlcraab kay xarفu masderiyi wa naصbin mabniin calى sukuni laa maxala lahu min اlcraab laa naafiyatu mabniin calى sukuni laa maxala lahu min اlcraab taasow ficlu mudaaric mansuubu bikey wa calaamatu naصbi xadfu nuuni wawaawljamacati faacil mabniin calى sukuni fi maxali rafcin walalifu faariqaة bayna waawi اlmufradi wa waawi اljamaaca markaasaad waxay leedahay waljumlatu min alficli oo ah tasow iyo wlfaacili oo wowda ah wljumlatu min alficli fi fii ta'wiili masderin majruurun bilaami tacliil laamtaasa lagu jaraa ah, majruurun bilaami tacliili wataqdiiru liadami asaakum liadami asaakum facala allaahu tacaalaa haadaa kula arrinkaasoo dhan alla waa yeelay xukun ka horeeyaa la cilaynaya facala allaahu alla waa yeelay daalika kaas licadami asaakum tiiraanyadiinna in la waayo marka cadamkan maxaa keenay asaakum waa aragnayo waa ta'sow masderkeedii laakiin cadam halkuu ka yimi laada naafiyada ha wadado laadu sow nafyi ma ahayn diidid cadamna waa weyn waa diidid marka laada maadaamaaysa ayadu masder lahayn macnahaan ficil ku macnaha masderkiisii la soo qaatay marka cadamka waxaa laadii uu ka bedeli marka waxaa tiha licadami asaakum licadami allaamu xarfu jarin cadami ism majruur bilaami wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani bificli maxduufin taqdiiruhu facala allahu tacaalى haada ah, facala allahu daasaa soo qadara lagu tacallujina cadami mudaaf asaa mudaafilay majruur wacalaamatu jari kasratu muqadarat cala alif manac min duure atacadur waa mudaafilay asaadu asaa haddana mudaaf mar kale kaaftana damiiru mutaصil mabniyun calى dami fii maxali jarin mudaaf ilayh walmim calaamat jamci dukuur marka waxa lahada waljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruuru bilaami bilaami tacliil majruuru bilaami tacliil laam tacliilkaasaa lagu jaraa masderka lasoo dhalaaliyo markaasaa leedaha wataqdiiru licadami asaakum facala allahu daalika licadami asaakum maxalu shaahidku waa halkee tasow tasow waa ficil mudaaric afcaal khamsay ahayd ay ahayd waxaa gashay keey shardigiina waa laga helo laamtiya ka horayda tasowna waa la nasbiyey marka nuuntii alxadfay tasow alay sida afcaal khamse loo nasbi jiro wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa kay laa yakuuna shay-i inuusan noqonin daraaddeed duulatan mutadaawalan mid la wareejiyo bayna alaqniyaa'i dadka aqniyada dhexdooda mid la wareejiyo maxaa ilaahay sidaas ugu qaybiyey fay-a kay laa yakuuna huwa fay-i inuusan noqon fay waxaa laidhaha gaaladu hantida ay ka carartay oo aan laga faramaroojin oo aan xoog looga qaadan inta culays la saaray carareen hantida ay ka carareen magaciis waa laydhaha fey baa la ydhaha qaniimana waxaa la ydhaha waa midka laga farmaroojiyey xoogga looga qaado sidii loo laynahayey waxa weyaan cagta la marsho kaasa waxaa la dhahdaa haniima kana maxaa la dhahdaa ay ka carareen ka cabsadeen fey marka fey iyo ilaahay ku sheegay suuratulxashri qaabka loo qaybina isma laha qaniimada dadkii gaalada ka faramaroojiya iskale shana loo qaybiyaa meel xagga la dhiga afarta kale ayagaa iskale laakiin tamu saas maaha saas looma qaybin maxaa cidna kama faramuruji oh. markaas alle wuxuu yidhi kay laa yakuuna fay-i inuusan noqonin daraaddeed duulatan ey mutadaawalan mid la wareejiyo bayna alaqniyaai aqniyada dhexdooda kay laa yakuuna marka kaydan hadda laamu kama horayda xagga dhawaaqa laakiin laamti macnahaanay ka horaydaa oo waxaa la leeyahay likay laa yakuuna duulatan agga taqdiirtii uga horayda xagga taqdiirtii ay uga horaydaa waxaan leenaha marka key xarfu masderin waa nasmin aan leenaha xarfu masderin waa nasmin mabniyin calaa sukuuni laa maxalla min alcraab laa naafiyatu mabniyin calaa sukuuni laa maxalla min alcraab yakuuna ficlu mudaaric mansuubun bikey wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhirih wahiya mutasarifatu min kaana naaqisati latii tarfacu lisma wa tansibu lkhabara afcaal naaqisa wey kaana iyo qawaadeeda maxaa la yidhaha afcaal naaqisaa la yidhaha waa yahay wasmu takunu isimkii takunaa la rabaa wasmuhaa damiirun mustatirun jawaazan wasmuhaa damiirun mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu cala alfay-i fay aad u celinay duulatan khabaru yakunu mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wacalaada wاljumlaةu min kaana wasmiha wاljumlaةu min yakunu wasmihaa wa khabarihaa majruurun masderka la soo dhalaaliyey majruurun bilaami lmuqadarati laam la soo qadaraya lagu jara ah. wljumlau min yakunu wasmiha wa khabariha majruuru bilaami اlmuqadarati wاtaqdiiru licadami kowni kownihi duulatan licadami kownihi duulatan licadami kownihi duulatan ad leedahay licadami kownihi duulatan aad leedahay jaar majruurkaas marka licadamiyana waxaa leedahay aljaaru wاlmajruuru mutacalliqu bificli maxduufin jawaasan taqdiiruhu وإنما كان ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل licadami kownihi duulata min alaqyaa marka taqdiirtiis waa fog tahaye adiga bificil maxduufin iska dhig icil icil midda kitaabkuna yini soo qadara laakin waa dheriye taqdiirtiisu kan meel fog a loo celina maxalu shaahidku waa halkee yakunadaas weeye ficilkaas mudaaric waa la nasbiyey yaa nasbiyey key key shardigeeda aaway laam inay ka horeydaa la rabay waad ku qadaranta leeda xagga taqdiir ahaan ay ugu qadaranta faidaa lam tataqadamhaa keyda haddaysan ka hormarin haadihi laamu laamtan lafdan xagga dhawaaqa walaa taqdiiran xagga qadaridda kaana nasbu nasbuu wuxuu noqonaa bian mudmaratan an oo mudmaraa wa kaanad keyda waxay noqoneen nafsuhaa nafsadeedu xarfa tacliili tana fiili keyda laam haddaysan ka horrayn xagga dhawaaq ahaan meeshana aysan ku qadarnayn keydu ayadu xarfujaray noqoydaa ficilkana waxaa nasbinaya an mudmana oo ka dambayda oo ku idmaanan meesha faidaa lam tataqadamhaa haddaysan keyda ka hormarin haadihi laamu laamtaan lafdan walaa taqdiiran lafdi ahaan ugama horaydo taqdiir ahaanna ugama horaydo lafdi ahaan ugama horaydo taqdiir ahaanna ugama horaydo ugama horaydo kaana nasbu nasbuhu wuxuu noqonaa bian mudmaratan xaal anta la idmaara wa kaanad kaydu waxay noqonaydaa nafsuhaa nafsadeedu xarfa tacliil aaba xarfu tacliil wa jarin ay noqonay waxaa la raba inuu yihahdo xarfa jarin wa tacliilin aa laraba inuu yihahdo ah. xarfu tacliilin wa jarin ay noqonayda ayadu markaas an mudmaraa oo waajib u asturan ayaana nasbinayda an mudmaraa oo waajib u asturan ayaana markaas ficilka mudaaric nasbinayda an mudmaraa oo waajib u asuran waajibay oo surantay marka waa in la yidhaahdo mudmaratan wujuuban waajibay oo suranta waajibay oo suranta halkaas waxaa noogu dhamaada qismigii ficilka mudaaric binafsihi ku nasbi jiray afaru ahaa afartii noo dhammaadeen halkaasuu nooga hada wa ama alqismu qismiga labeeya wahuwa qismigaasu aladii waa midkii yansibu kordhiga alficla mudaaric ficilka mudaarica biwaasidati an an waasidadeed mudmaratan xaalayta mid la idmaaraa bacdow gadaalkiisa idmaaran idmaar idmaarkaasoo jawaasan daa jawaasin bannaanaansho u saaxiiba fa xarfu waaxidu waa hal xaraf hal xarf maana waa shane afartii kale nooma sheeginoo insha allahu mutamimadan ugu tegi doonaa laakiin isaga hal xaraf noo sheegay hal xarafuu ka sheegay qismiga labaad waa qismi ficilka mudaaric nasbiya wuxuu ku nasbiya can mudmanaca oo jawaasku u idmaanan jawaasay u idmaananta waxaa loola jeedaa waa la muuji kara waana la idmaari karaa labaduba carabiga ku bannaan labadan waa la arka iyagoo soo aroore marka qismigaas hal miduu nooga sheegay waa laamta laydha laamu key taasuu nooga sheegay waa wa qismu qismiga qismiga aani oo labeeya wa huwa qismigaas aladi waa midka yansibu nasbiya alficl اmudaarc biwaasitati an mudmaratan xaal ay tahay antaasu mid la idmaaray bacdow gadaalkiis idmaaran idmaarkaasoo jawaasan jaa'isan oo bannaan fa xarfu waaxidun qismigaas waa hal xaraf wa huwa xarafka waaxidkaa laamu tacliili weeye wa cabara wuxuu ka cabiray canhaa laamtan almualifu mualifkoo ibnuaajruumi ah bilaamikey laamtaan laamu tacliilna waa la yidhaahda laamu keyna waa la yidhahda maxaa laamu key loo yidhi oo laamtan loogu nisbeeyey keyda maxaa ka dhexeeya laamta laamu tacliilka iyo keyda maxaa ka dhexeeya waatan laamtii dhammeedba key loo nisbeeyey wuxuu ku yidhi waa lishtiraakihimaa keyda iyo laamu tacliilka wadaagidda ay wadaagaan fi dalaalati tusida cala tacliili ay tusaan keyduna waxay tustaa cillayn arrintaasu waxay u dhacday sababkaas laamtuna waxay tustaa cillayn arrintaas waxay u dhacday sababka labadoodu waxay wadaagaan tacliil markaasaa laysku shabahay laamtii dhammeedba waxa la laamukey wa cabara wuxuu ka cabiray canhaa laamu tacliilka almu'alifu mu'alifku bilaami keey muxuuga cabiray maxaa ka dhaxeeya keyda iyo laamtan wuxuu ku yidhi waa lishtiraakihima laamta iyo keyda wadaagidda ay wadaagaan fi dalaalati inay tusaan calaa tacliil wax cilayn labadoodu waay tustaan waxay tusaan tacliil wa miaaluha laamu keydi miaalkeedii qowluhu tacaala weye liyaqfira laka allaahu allah inuu kuu dhaafo daraaddeed innaa fataxnaa laka fatxan mubiina ilah wuxuu uhi waxaan kuu furnay nabiga suubanow sala allahu calay wasalam fatxi mubiin ah maxaa lagugu furay liyaqfira laka allaahu allah inuu kuu dhaafo daraaddeed maakii taqadama hormaray min dembika xaal uu yahay iyo wamaakii ta'khara gadaal maray liyakfira laka allah innaa fataxnaa laka fatxan mubiina annagaa kuu furnay furid cad maxaan kuugu furnay waxaa la cilaynaa fataxna fatxigaasaa la cilayna ilaa wuxuu yidhi waxaan fatxigaas kuu siinay oo cilladu ay ahayd liyakfira laka allaahu allah inuu kuu dhaafo daraaddeed maakii taqadama hor maray min dembika xaalu ka mid yahay iyo wamaakii ta'khara gadaal maray ama minta bayaana ka dhig min dembika xaal uu yahayne bayaaniyo ka dhig iyo wamaa ta'khara maxalu shaahidku waa yaqfira ficil mudaaric waa la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey an mudmara'a jawaas u idmaaran oo la idmaaray bacda laamikey ama bacda laami tacliil dheh bacda laami tacliiq bacda laami tacliiq icraab waxaa tidhaa liyaqfira allaamu xarfu jarin wa tacliilin allaamu xarfu jarin wa tacliilin mabniyun cala alkasri laa maxal lahu min alicraab yaqfira ficlu mudaaric mansuubu bian mudmaratan jawaasan bacda laami key wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhirih laka allaamu xarfu jarin wlkaafu damiiru mutaصil mabniin calى اfatxi fii maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliqan bykfire allahu faacilu ykfira marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fii aakhirih ma ismu mawsuulin bimacno ladii dhe maa ismu mawsuulin bimacno ladii alladii ay la macnata ism mawsuul weeye macnahiisuna maadaas alladii wey maa ismu mawsuulin bimacno ladii mabniyun calaa sukuuni fiihi maxali nasbin mafcuulu bihi waa mafcuul bihi laakiin waa madni maxalkaad ka nasbinay maxalkaad ka nasbina waa mafcuulu bihi maa ismu mawsuulin bimacno ladii mabniyun calaa sukuuni fiihi maxali nasbin تqdم فعل maaضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب وفاaعل ضمير مستطر جواaزا تقدير هو يعud على mا والجملة من الفعل oo تqdم ah iyo والفاaعل oo huwda ah لا محل لh من الإعراب لأنha صلة الموصول maadan mawsuulka laba loo qaybiya mawsuul xarfiye iyo mawsuul ismiye mawsuul xarfiya waa shantii aad soo baratay inuu masderka laga dhalaalaayo mawsuul ismiyana waa badan yahay arki doonaa mutamiman insha alla ugu tegi doona maadaana ka mida alladiya ka mida allatiya ka mida alladaani allataani alladiina allaa'i waa badan yihiin mawsuul oo ismiye waayo marka waxaa silada iyo caa'idka u baahan waa mawsuulka ismiga mawsuulka xarfiga waa shantii masderka laga dhalaalaya sile iyo cayd uma baahno ah, ayagu uma baahno jumlo oo sila ah. iyo caaid ah macnaha caaid uma baahno marka waxaa leedahay waljumlatu min alficli oo taqadama iyo walfaacili oo huwada laa maxala la min alraab liannaha silatu lmawsuul oo maada ah walcaydu lalmawsuuli faacilu taqadamaad leedahay jumlada hore marka fiiri liyaqfire iyo allaahu jumladaas maxaa leedahay waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruuru bilaami key laamu key aa lagu jaraa oo lasoo qadaray amase bilaami tacliil oo isku mida wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruuru bilaami key wtaqdiiru liqufraani illaahi laka wtaqdiiru liqufraanillaahi laka liqufraanigaas markaa jee majruurkaas liqufraani allah xarfu jari ufaanis majhuur blam wcalaamatu jari kasratu daahiratu taqir aljaar wlmajhuur mutacaliqan biat atna atnadaas mutacalijin ufaani mudaa allahi mudaaf ile majhuur wcalaamatu jari kasratu daahiratu taqir saasaad leeda wamaa taakara min dembika horta craab min dembika min xarfu jari dembi ismun majruurun bimin wacalaamatu jari kasratu daahiratu faaqir aljaar wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainan kaainan aad leeda kaainan kaainan kaa'inanna xaalun xaalun aan ka xaalaynaynaa liyakfira laka allaahu allah inuu kuu dhaafo daraaddeed maa kii taqadama hormaray min dembika xaal uu yahay waxaad ka xalayna faacilu taqadama waxaa leedahay aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani bimaxduufin wujuban taqdiiru kaa'inan xaalun min faacili taqadama faacilka taqadamaad ka xalayna xaalun min faacili taqadama halkaasaad ka xalayna dembi mudaafal kaafu damiiru mutaصilu mabniin cala اlfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayh wamaa taaqara alwaawu xarfu cadfin maa is mawsuulin bimacna ladii mabniin calaa sukuuni fii maxal nasrin macduufun calaa maa maadi ka horreyda kahor calaa maa allatii qablahaa maadi ka horreyda ku cadal wamaa alwaawu xarfa catin maa is mawsuulin bimacna ladii mabniin calaa sukuuni fii maxali nasrin macduufun calaa maa allatii qablahaa taahara ficil maadi mabniin cala alfatxi laa maxalla min alixraab wa faacilu damiru mustatirun jawaasan taqdiiruhu huwa yacuudu calaa maa maadan celi maadan celi wljumlau min alficli oo ta'ahara ah iyo wlfaacili oo huwada ah laa maxala laha min alcaraab lannaha silatu mawsuul oo maada ah maadaan ka horayn wlcaabir almawsuuli faacilu ta'ahara maxalushaahidku miaalkan loo keenay waa maxe yaqfira waa ficil mudaaric oo lagu nasbiyey an mudmaraa oo jawaas u asturan bada laamikeey bacda laamikeey waqowluh wa qowluhu ilaahay qowlkiisa jalla waxaa weynaaday shanu arrinkiise liyucadiba allaahu allah inuu cadaabo daraaddeed almunaafiqiina ragga uurka gaallada waalmunaafiqaati iyo dumarka uurka gaallada oo qalbiga gaalada ka ah inaa caradna alamaanata cala asamaawaati walardi waljibaali faabayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha وxamalaha اlinsaanu inahu kaana ظaluuma jahuula liyucadib allah liyucadib allah laamtaas waa laamu tacliil waxaa laga cilaynaa waxamalaha اlinsaanu waxamalahaa ammaanadii waxaa xambaarsadoo dusha saartay alinsaanu insaan muxuu dusha u saartay liyucadib allaahu ilaah inuu cadaabo almunaafiqiina ragga uurka gaallada ammaanada guday iyo walmunaafiqaati dumarka uurka gaallada oo munaafiqiinta ilaa kuwaas ammaanada khiyaanaya mog qof mumin oo dhab ammaanada khiyaani ma qof mumin oo dhaba ammaanada khiyaani ma marka xamalaha halkaas xamala ku tacalluji halkaasna ka cilee meesha lagu tacallujina laftirkeeda laga cilayna laamtu waa laamu tacliim waa laamu keey liyucadib allaahu allah inuu cadaabo daraaddeedu u xambaarsaday insaanku ammaanada in ilaahay cadaabo yuu cadaaba almunaafiqiina ragga uurka gaallada iyo wlmunaafiqaati dumarka uurka gaallada liyucadima allaamu xarfu jarin wa tacliilin mabniin cala kasri laa maxalla min alcraab yucadiba ficlu mudaaric mansuubu ban mumaratan jawaazan bacda laamikey وclاamaة نصb فaة ظاahiraة في akhirh اllahu فaacil yucadiba marفوuc وclاamaة rفci damaة ظاahiraة في akhirh اlmunaafiqiina mafcuul bihi yucadiba maنصوuب وclاamaة نصb alyaw almaksuur ma qablaha almaftuuح ma baعdaha نiyaabaة عan فaتxa لأnnahu jamc اmudakri saalim mana fii xarفman xaraka wan ciwad xanitan wen fi اsm اmufradi wاlmunaafiqaati jamcmanu saalimkan wuxuu ku cadfan yahay jamcmanu saalimka ka horeeya oo naصbisan mafcuul bihigu ku cadfan yahay jamcmanu saalimkan waa naصbisan yahy mayla socota adiga jamcu maanu saalim calaamaddii lagu gara jiray in nasbisay maxay ahayd maasha allah jazaaka allahu khayr kasray ahayd wlmunaafiqaati waa kaas waa nasbisay calaamaddii waa saaranta wlmunaafiqaati alwaawu xarfu cadfin almunaafiqaati macduufun cala almunaafiqiina wاlmacduufu cala almansuubi mansuub wa calaamatu nasbi kasratu daahiratu fi akhiri niyaabat can fatxa maxaa kasra loogu nasbiyey liannahu jamcu mu'anasi saalim manaba fiihi xarakatun can xarakatin jumlada marka yucadib allaahu lmunaafiqiin wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruuru bilaami key wtaqdiiru litacdiib illaahi اlmunaafiqiina wاlmunaafiqaat litacdiib illaahi litacdiib illaahi litacdiib illaahi alla inuu cadaabo daraaddeed لتdiibi allam xarفu jari tacdiibi ismajruur bilaam wacalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi akhirih tacdiibi mudaaf allahi mudaafilay majruur wacalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi akhirih aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bxamalaha xamala ku tacaluj xamala waxamalaha linsaanu halkaasna waxaa noogu dhammaaday qismigii labaad oo ficilka mudaaric ku nasbi jiray an mudmara oo jawaas u asturan an mudmara ah oo jawaas u asturan miaalan edi waa kuwaasa yucadib allaahu lmunaafiqiina abshaydka waa kaas liyucadib allah wa ama alqismu qismiga ahaaliu oo saddexeeya wa huwa qismiga saddexeeya alladii waa midkii yansibu kordhiga alficla mudaarica ficilka mudaarica biwaasitati an an waasitadeedu kordhiga isagu toos uma kordhigi karo an ayuu kaashana mudmaratan anta xaal la idmaarayo oo mid la idmaaraya ay tahay idmaaran idmaarkaasoo wujuuban waajiban oo waajib ah fa khamsatu axrufin waa han xaraf waa han xaraf waa shan xaraf uu yidhi waa shan xaraf shanna maahna waa lix oo waxaa lagu daraa keyda jaaraban hadda soo marnay keyda sow sooma annaan marin haddaan laamu ka horrayn lafdan walaa taqdiiran ayadu xaraf jaaray noqoneen ficilka ka dambeeyan almud maraahu waajib u asturan aa lagu nasbina sooma anaan marin antaas ku soo da marka shanna hadduu kuu sheegay lixdan waa wada waa wada haysana marka inta goor anta waajib loo asturaa waa lix ah, waa lix maaha shan ah, shan maaha lix wey lix ah, soo ma jeedin lix wey lixdii mid waad soo qaadato waxay ahayd kayda haddaan laamu ka horrayn lafdan walaa taqdiiran ayadu xarafkaar wey waxaa ficilka ka dambeey lagu nasbinaa an mudmanahu waajib u asuran shanna haddeena laguu sheega antaas waajib way asuran tahay shanna haddaa laguu sheega isku dar shan iyo hal lix amalqismu qismiga wa amalqismu qismiga qismiga ahaaliu ee qismiga saddexeeya wa huwa aladii waa qismigiiyo yansibu lficla ficilka ku kordhiga ficilka almudaarica mudaarica biwaasitati an an waasidadeed mudmaratan xaalay tahay antu mid la idmaara idmaaran idmaarkaasoo wujuuban waajiban oo waajiba fa khamsatu axrufin bal sittatu axrufin alawalkan ugu horeeya laamu juxuudi waa diidmada laamteedii laamu juxuudi fiiriya nafyi iyo juxuud waxaa caamsan nafyiga nafyi waa diidid juxuudna waa diidid laakiin farqiga u dhexeeya ah, nafyigu waa diidid juxuudkuna waa diidid laakiin farqiga u dhexeeya muxuu yahay farigaasu farqigaas wuxuu yahay aljuxuudu inkaaru maa tacrifuhu waa waxaa taqaan markaa diidid aljuxuud inkaaruhu inkaaruka maa tacrifuhu wax aad taqaan markaa diidid hadda masaajidkan abubakr sidiiqa le abubakr الصdiq aa la hahda jaami abubak jaami abubakr الصdiq markaasaa lagu yidhi ma taqaanaa jaami abubakr الصdiq oo txfatsamyaha lagu akriyo mana taqaanaa weligaa dhex fadhiga kaasaa tir ma garanayo weligayna ma maqan kaasaa la yidhahdaa juxuud juxuud kaasaa la yidhahda wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwan ilahy fircoon iyo dadkiisii waa diideen aayaadkii ilaahay nabi muuse u soo dhiibay waa diideen maka jaahilay ahaayeen maya wastayqanathaa anfusum naftoodu waa yaqiinsata waa hubeen in alla soo diray nabi muuse markaasuu leeyahay wabaa rabbulcaalamiin rabbulcaalamiinka sheegaydana waa ku leeyahy waana yaqaan waa kii yo isla weyni wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusum marka maxaa la idhahdaa juxuud jaxdi maxaa la idhahda inkaaruka ma ah, wax aad taqaan markaad inkirto laakiin nafyi haddii la yidhahdaa diididda nafyigu waa ka caamsan yahy wax diididoo dhanaa la yidhaha xataa waxaadan oqon haddaad diiddo ah, shay aadan oqon masaajid halkaan abubakar sidiq la yidhaha ku yaalla laweydi taasaa tiri ma jiro naga da mana taqaanin ah, masjid abubakar sidiq la yidhaha meeshaan kuma yaalla naga daayo marka ma taqaanid waa diidayda nafyi ala juxuud lama yidhaha kaas marka nafyi wixii aad taqaanoo diiddo waa nafyi wixii aadan oqoonoo diiddo waa nafyi juxuudkana waxaad taqaano onkirto kaliya wey yaa caamsan marka nafyiga juxuud nafyiga caamsan nafyiga caamsan sidaas daraaddeeda tanoo kaleeto waxaa la yidhaahdaa min tasmiyati alcaami bismi اlkhaas min tasmiyati alcaam shay caam ah magac looga dhigay bismi اlkhaas maxaa yaele nafyi dhama hadda loo jeeda loolama jeedo juxuudkii kaliya ah, oo ah wax aad taqaan inaad diiddo ah, wax aad taqaan oo aad diiddo loolama jeedo kaliya ee nafyi dhan aa loola jeeda marka waxaa la yidhaha kanoo kale min tasmiyati alcaam bismi alkhaas ayaa bismi alkhaas marka jahdigan waa nafyi dhan waay alwal kan ugu horeeya laamuljuxuud waa laamta oo juxuudka iyo diidmada faa'iidayda diidmada laamtaas marka xaal lagu yaqaan laamtaas maxaa lagu yaqaan sidii laamukeyday u hoos dhigan tahay ficil mudaarica waa ku jirta maxaa lagu garanaa inay laamuljuxuud tahay iyo inay laamukey tahay saa loo kala fahma calaamad iyo daabid uu ku siinaa daabid ama xad uu ku siinaa wa daabituhaa laamirjuxuu daabidkeeda lagu dabdiyo lagu qabto an tusbaqa waa in lagala hormaro bimaa kaana ow lam yakun labadaas mid waa inu ka horreeyo maa kaana lam yakun labadaas mid waa inu ka horreeyo maa waa naafiye soo maaha lamna waa nafi ah, marka maa kaana ama lam yakun macnaha haddii kale waxaa dhigi si kaladu rooge waxaa leedaha kaana oo maa lagu anfiyo iyo yakuunu oo lam lagu anfiyo isla halka kaana maa lagu anfiyey maa kaana wey yakuunu lam geli lam yakun ma garat waay laamu keeli labadaas midna kama hor maro laamu calaamad maxaa ah waad ku garanay adugu maxaad ku garanay maa ama lam yakun mid waa inay ka horraydo hmm labadaas mid ka mid ah hadday ka horayda laamtaas ma dhihi karti laamukey maxaa dhehe laamuljuxuud saasaad leedahay fa miaalulawali kan hore miaalkiisi waa maa kan ayado ka horaydo maa kan ayado ka horaydo fiiri fa miaalulawali kan hore miaalkiisii qowluhu tacaala waa ilaahay qowlkiisa alla wuu sarreeyaahe maa kana lahu allah ma ahaanin liyadara almu'miniina mu'miniinta mid uga tegaa calaa maa antum calayhi waxaad ku sugan tihiin maa kaana اllahu liyadar mumin calaa ma antum calayh xataa yemiiza alkhabiifa min addayn ilaa ilaahay kala shaandheeyoo kala saaro midka khabiidka ah oo mu'miniinta dhex fadhiyey iyo kan dayibka ah oo fiicna ilaahay see loo kala saara ma qulubtaa la daalacana qulubta miyaana la daalacsiina kaasu waa dayib kanuna waa khabiif maya aayadda siiwa xataa yemiiza alkhabiia minadayb wamaa kaana allahu liyudlicakum cala algayb ilah wuxuu yidhi haddaa diil marka laydin leeyahay dayb iyo khabiisaa la kala saanaa alla qaybka idin daalacsiin ma lagama yaabo taasaa suginida ee si kalaa loo kala saaraa ee saa loo kala saara walaakin allah yajtabi min rusulihi man yashaa ilaahay rasuuluu soo dira markaasa lale waxaas alla waajibiye ha la sameeyo waxaasna alla waa diiday ha laga haro markaasaa khabiis iyo dayb loo kala baxa daybku muxuu samaynaa wixii alla sameeyeyna waa samaynaa wixii alla ka reebayna waa ka hara khabiidkuna wixii alla amray uu ka hara samay diida wixii alla ka reebayna waa samaynaa waa kaas halkaasa lagu kala baxa meesha khabiidka iyo dayibka alla u kala saraba halka hmm. ilaahay ma daynayo ilaa uu kala saro khabiid iyo dayib hmm. tafsiir akri mayne naxwaan ku jirnay ee waxaad tidhaahdaa maa kaana allaahu allah ma ahaanin liyadara almu'miniina mu'miniinta mid ka tegaa calaa maa xaalka antum caleyh aad ku sugantihiin qaabkan oo isdhexboodidda oon la kala oqoon alla idinku dayma annaga maxalushaahidka aan rabnaa waxay tahay liyadara ma ujeeda ficilkaas mubaaric liyadara liyadara liyadara hadda laamtaas liyadara iyo liyucadiba soo iskuma eka mid walba waa ficil mubaaric laama ku jirto laakiin tan laamtan waa laamu juxuud maxaa yidhi xaa ka horreeya maa kaana maa kaana ka horayda soo ma jeedeen marka laamtaan waa laamujuu waxaan leenahay liyadada laamtaas anta ka dambayda waajibnimay u asturanta waajibnimay u asturanta liyucadibadii horena anta ka dambayda jawaasay u asturneen maa kaana lahu maa naafiyatun mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab kaana ficlu maadi naaqis kaana ficlu maadi naaqis yarfacu lism wayansibu lkhabara mabniyun calى اfatxi laa maxala lah min اlإcraab allahu ismu kaana marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu jaakili ficilka naaqiska isimkiisii wey waa faacilkiiyo ogow ismaa laakiin la yidhaahdaa magaciisa maxaa lagu magacaabaa ismaa lagu magacaabaa waayo liyadara waa kana maxalushaahidkii liyadara allaamu laamuljuxuudi ameede allaamu laamuljuxuudi ydr فicl mdaarc mansuub ban mdmaraة wujuba baعda laami juxuud calaamaة naصbi fatxaة daahiraة fi akhiri wfaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdir huwa yacuud calى اllah almuminiina mafcuul bihi mansuub وcalaamaة naصbihi alyaw almaksuur ma qablaha almaftuxu ma bacda niyaabaة can اfatx لأnnahu jamcu اmudakri saalima fiihi xarفan can xaraka wanuunu ciwadun can tanwiin fi smi اmfradi calaa maa antum calayh calaa maa antum calayhi intaanaan gaarin masderka horta bal noo soo dhalaale waljumlatu dhe waljumlatu min al waljumlatu min alficli oo yadara ah waalfaacili fii ta'wiili masderin mansuubun khabaru kaana ama waxaad tidhahdaa wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii taأwiili masdarin kabaru kaana kabaru kaana sow kaana lama soo sheegin maa kaana allaahu kaanadu isimkii waa qaadato wa allahu maxaa ka maqnaayo ka dhimanaa khabarkiiya ka dhimanaa wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii taأwiili masdarin kabaru kaana wtaqdiiru wataqdiiru maa kaana allaahu muriidan litarki اlmu'miniina calaa maa antum calayhim maa kaana allaahu muriidan iyadara firiya iyadara weeye waxa maselka laga dhalaalinaa haddana haan keenna annaguna muriidda muriidda haan keenna ficilka maserkiisi maba ahane ficilka maserkiisa in la keenaa la rabay bogta hadda waxaan keennay muriidda waxaa leedahay sideedaba yadara madale masderka ayaduna madale masder waa ficlan masder lahayn yaan lagu waraba masder ka dhalaala sidiisaba masderba male yodare ah, ficilkan waxaa la yidhaahdaa ficil maadi male waa mudaaric soomaa yadaru ficil maadi male masder male isim faacil male ah, ma jirto yaan lagu qaban adoo ficil ma ka keenay ficil maadi ama masder marka macnaha wax ku munaasibaan keensayna marka maa kaana allaahu liyada maa kaana allaahu allah ma ahaanin muriidan mid doonaya litarki lmu'miniina mu'miniinta in looga tago calaa maa antum calayh waxa aad ku sugan tihiin calaa maa antum calayh calaa maa antum marka icraab hadde calaa maa antum calaa xarfu jarin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab maa is mawsuulu bimacna aladii mabniyun calaa sukuuni fii maxali jarin bicalaa aljaaru wاlmajruuru mutacalliqan biyadaara calaa maa antum an damiiru rafcin munfasilu mubtado mabniin calaa sukuuni fii maxali rafcin wataw xarfu khidaabi walmiim calaamati jamci dukuur calaa maa antum calayhi calaa xarfu jarin walhaw damiiru mutasilun mabniin cala alkasri fii maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inuuna adleeda kaa'inuuna maxaa yadha antum aad mubtadaa antumna waa damiir jamc soo maaha qabarkana waa inuu jamc noqdo waxaa leedahay calaa maladii kii antum idinka kaainuun ah, waa keennay qabarkii iyo jaarmajruurkeenu isku soo dhabaarin muriidantu waa qabarkii litarkina waa masderkii waxa weeye aan soo dhalaalinno ficilka ficilku macnaa aan ka keennay maa kana allahu ma ahaanin muriidan mid doona aan ka dabamaraynay litarki iili waa kanaa laamti laamti waxay jirtay yadaru waa ka tega soo maa ficilkay la macno tahay yatruku ay la macno tahay yatruku ay la macno tahay ficilku macnaa mastarkiisaan keensannay litarki aan markaasaan litarkidaas jaamijuurka muriidan ku tacallujanayna markaasoo kale waa maxay waxaa la yidhaahdaa khaasa ku tacallu meeshii qabar markii uu jaamijuurku dhaco lafdi caama lagu tacallujin jiray maya mid khaasaan ku tacallujinay mid khaasan ku ta intaasaa isbedeshay ee waa keenay jaarmajruurkii waa keenay litarki waa naga dhahayna maa kaan lah muriidan litarki اlmuminiina waa naga le litarki اlmuminiina alaa maa antum alayh alaa maa antum alayh alaa maa antum antum mubtada wey calayhina jaarmajruurkaas aljaar walmajruur mutacaliqaani bikhabari maxduufi wujuuban taqdiiruhu kaa'inuuna jumlada oo antum oo mubtadaa iyo kaa'inuuna oo khabarkii ah, ah calaa maa antum calayh waljumlatu min almubtada'i wاlkhabari laa maxal laha min alacraab lannaha silatu mawsuula maadaana is mawsuula ah, maadaasa is mawsuula caa'idkiina waa adamiiru lmajruuru bicalaa calayhi midka ku jira calayhi midka ku jira maxalushaahidku muxuu ahaa yadara ficilkaas mudaarican mudmaraho waajib u asturana lagu nasbiyey bada laami juuudi bacda laami ljuxuudi wa qowlu ilaahi qowlkiisa subxaanau ilaah baa nuqsaanayo ceeb ka fogaynaahe wamaa kaana allahu allah ma ahaanin liyucadibahum mid gaalada cadaaba wa anta fiihim wey adoo dhexda ka jooga wey gaal alla cadaabi maa kaliya in lagu joojiyaa sax ma gaal alla waaba cadaaba ahe xaalad gaar aha la dhahayo intay sidaas yihiin la cadaabi ma xaalad gaar aha laga hadla uma kaana lahu liyucadibahum wa anta fiihim ah, ilaahay gaalada cadaab ku soo deji ma caam ah adoo nabiga subanoo dhex jooga nabiga dhex joogidiisa raxmaday u tahayd gaalada cadaabkaa looga rainay cadaabkaa looga rafcinayo ah, wamaa kaana allahu allah maahan markaa isku dhihin ilaahay ma ahanin mid gaal cadaabaha isku dhihin gaal alla waa cadaaba ee eh, xaalad oo ilaahi weynaa nabigaas naxariistiisa uu waxa weyan cadaabka uga joojiyey aa laga hadlaya wamaa kaana allahu allah ma ahanin liyucadibahum gaalada mid cadaaba wa anta fiihim walxool anta adiga fiihim dhexdooda aad ku sugan tahe halkaasaa laga hadlaya wamaa kaana alwaawu bixasabi maa qablahaa maa naafiyatu mabniin calaa sukuuni laa maxala la min alcraab kaana ficlu maadi naaqis yarfacu lism wayansibu lkhabara mabniin cala alfatxi laa maxala lah min alcraabi allahu ismu kaana marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratun fi aakir liyucadiba allaamu laamu ljuxuud mabnin cala kasri la maxal la min alcraab yucadiba ficlu mudaaric mansuubun bian muطmanatan wujuuban bacda laami ljuxuud wacalaamatu nasbi farxatu daahiratun fi akin wafaaciluh damiiru mustatiru jawaasin taqdiru wayacuudu cala allah hum walhaa damiiru mutasil mabniin cala dami fi maxali nasbin mafcuulu bihi wlmiimu calaamatu jamci dukuur wlmiimu calaamati jamci dukuur والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر مجرور باللام آه وهذه كرتا والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر مجرور باللام أما سي khabaru kaana na waa dhihi kartaa khabaru kaana marka hore soo maahan sideenii hore noogu waxaa tidhahdaa waljumlatu min alficli walfaacili fi tawiili masdr fii ta'wiili masdarin majruurun bilaamin majruurun bilaamin wataqdiiru wamaa kaana allaahu muriidan litacdiibihi hadda maserkaan soo dhalaani waa tacdiibka waa kaasaa wamaa kaana allahu allah ma ahani muriidan mid doonaya litacdiibihim ayaga in la cadaabo wa anta fiif adoo dhexda ka jooga xaalad gaar ah laga hadlaa litacdiibi allamu xarfu jarin tacdiibi ismun majruuru bilaami wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimuriid tacdiimi mudaaf laha damiiru mutasilin qabnin cala kasri fii maxali jari mudaaf ileyh walmimu calaamat jamci dukuun maxalushaahidku waa liyucadibadaas oo maakaana ka horayda laamtaas laamuljuxuud weeye ficil ka dambeeya an mudmara waajib oo suranaa lagu nasbiyo wa mihaalu haani kan labaad mihaalkiisii oo waa maxe waa iyadoo laamta ay ka horayda lam yakun qowluhu jalla dikruhu qowluhu waa ilaahay qowlkiisa jalla waxaa weynaadee dikruhu xuskiisee lam yakun illaahu allah ma ahaanin liyakfira lahum mid u dhaafaya gaalada walaa liyahdiyahum mid ku toosinayo ku hanuuninayana ma ahaanin sabiilan wado lam yakun illaahu allah ma ahaanin liyakfira lahum gaalada mid u dembi dhaafaa walaa liyahdiyahum mid ku hanuuninayoo ku toosinayana ma ahan sabiilan jid lam yakun lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniyu calaa sukuun ilah maxal lah min alcraab yakun ficlu mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu jasmi asukuun وهuوa متصرف min kaana ناaqصة اlatي ترفع اسم تنصب الخبر الله اسم ykن مرفوع وcلاaمة رفع dmة ظاaهرة في آkره ليغفر الله لام الجحوud يغفر فعل مضارع منصوب بأن مطمرة وجوبا بعد لام الجحوud وcلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آkره wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu cala allah lahum allah xarfu jari walhaw damiiru muttasil mabniin cala dami fi maxali jari walmiimu calaamu jamci dukuur aljaar walmajruur mutacaliqan biyaqfire halkaas markaa joogto waljumlatu min alficli waalfaacili fii taawiili masderin majruurun bilaami juxuudi dheh waljumlatu min alficli waalfaacili fii taawiili masderin majruurun bilaam wataqdiiru lam yakun illaahu allah ma ahaanin muriidan mid doonaya liqufraanihi inuu u dhaafo lahum ayaga lam yakun illaahu allah ma ahaanin muriidan mid doonaya liqufraani liqufraanihi inuu u dhaafo lahum ayaga liqufraanihi lahum liqufraanihadaas allah muxarfu jari ah, muriidan waa abarkii yakun waa khabarkii yakun ayadu laakiin liqufraani allamu xarfu jari qufraani ismu majruur bilaamid jar majruurkana muriidan ku tacaluji qufraani mudaaf ilaha damiir mutaصil mabniin calى اlkasri fi maxali jari mudaaf ilayhi walaa liyahdiyahum ilaahay midku hanuuninayana ma ahanin sabiilan jid walaa liyahdiyahum alwaaw xarfacatin laa naafiya mabniin calى sukuuni la maxalala min alcraab liyahdiya allaamu laamin juxuud yahdiya ficlu mudaaric mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda laami ljuxuud wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhirih wa faacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu cala allah yahdiya hum hum walahaau damiiru mutasil mabniin calaa dami fii maxal nasbi mafcuul bihi awal laba mafcuulay qaadaneen walmiimu calaamatu jamci dukuur sabiilan mafcuul bihi haani mansuubu calaamatu nasbi